bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah رb العaalamiن وصلى اllهma وsلم عlى نabyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin amا bعd eh, su-aal baa waxay leedahay mualifku markuu leeyahay fainii lama waradtu aamida aw aamila طabristan wabilaada jaylan xaggee buu ka yimid allahu aclam waxaa laga yaabaa inuu meel kaleoo marka uu jiray uu ka yimid oo soo maray waxaana jirtay imaamku meelo badan buu aadi jiray shaam wuu tegey xijaaz wuu yimid meelo badan buu dalabulcilmi u tegey marka isagoo meel ku maqan baa laga yaaba intuu ka yimid inuu soo maray markaana uu socday meeshuu ku dhashayna waa meeshaas isla bilaaddaasuu ku dhashay meesha uu sheegayo waan soo maray uu leeyahy meeshaasuu ku dhashay huraam meel la yidhaahdo oo eryadaas ayib darsigeenna intaynaan insha allahu tacaala maanta bilaabin axaadiistii saddexda ahaa ee shalay inoo dambeeyey darsigeennii ayaynu wax yar kaga laabanaynaa xadiidkii khalaqaka allahu biyadihi wa asjada laka malaa'ikatahu xadiidkaasi sidaa mu'alifka uu u sheegay weeye wuxuuna ku soo arooray dooddii dhex martay nebi muuse calayhi salaam iyo aadam bilafdi ixtaja aadam wa muusa weliba waxaa weliyay bukhaariyo muslim iyo imaamu axmed marka ismoodsiintii aan ismoodsiinnay in uu xadiidkii shafaacada ku khalday ismoodsiintaasi sax ma ah sidaa mu'alifku u sheegay buu xadiidku yuu sax u yahay saxiixaynka iyo keyrkood baana soo saaray alfaad kala gedisan ayay ku soo saareen ama xadiidka kale ee laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu biyadii kaman qultu lahu kun fakaana xadiidkaas waxaynu sheegnay in culimmadu ay sixadiisa iyo dacfigiisa isku khilaafsan yihiin ma saxiix waa mise waa daciif sheekh axmed shaakir calayhi raxmat ullaahi isagu wuu saxiixiyey sheikh ulalbani caleyh raxmat ullahi isaguna waa daciifiyey xadiidka markii turuqdiisa laysu geeyo waxaad moodaa inuu xasan noqon karayo maxaa yeelay dhowr riwaayo oo wuxuu leeyahay saxiixatu sanad oo mursal ah ilaa laba ariiq oo mursal ah oo sanadkoodu saxiix yahay baa usoo yaa usoo khulaasoobaya markii daraaso fiican lagu sameeyo marka waa noqon karaa xadiidku xasan waa noqon karaa markan waxay noqonaysaa in la xujaysan karayo macnaha laakiin hadal badan baa ku jira xataa muxaqiqiinta kutubta xaqiijinaya mucasiriinta ah qaarna waxay raacayaan sheekh albani caleyh raxmatullah ayay ku waafaqayaan tadciifinta qaarna sheekh axmed shaakir bay ku waafaqayaan eh, tasxiixinta xadiidka ayb amaa xadiidka kale ee khalaqa allahu alfirdowsa biyadihi xadiidkaa isagana waxaan sheegnay in uu sidiisa kale uu daciif u yahay laakiin cabdullaahi bni cumar buu ka soo arooray isagoo mawquuf ku ah oo ku eg oo aan dhaafsiisnayn cabdullaahi bni cumar isagoo mawquuf ah bisanadin saxiix buu kaga sugan yahay meeshaasa marka waxaynu nidhi maadaama uu cabdullaahi bni cumar isagoo mawquufa ka sugan yahay wax aan ra'yi ijtihaad lagu keeni karana uusan ahayn muxadisiintu waxay u yaqaanaan marfuucun xukman bay dhahaan xukmu rafci bay siiyaan laakiin shardi bay u dhigaan baan soo sheegnay oo ah inuusan saxaabigaasi lagu aqoonin warinta israa'iiliyaadka cabdullahi bni cumar marka waxaan sheegnay inaan aanan arag shakhsiyan macnaha cid ku sheegtay inuu yahay dadkii ka qaatay israa'iiliyaadka dadkii warin jiray laakiin waxaan helay alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmat ullah tafsiirkiisa Eh, wuxuu ishaarayaa in cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu uu ka mid ahaa raggii kacbul axbaar wax ka qaatay weliba markii qisada aada eh, haruut iyo maaruut qisadeeda qisadaas macna wax weeyaan wuxuu keenay xadiid imaam axmed cali raxmat ullahi uu soo saaray oo naafic mawla bni cumar uu ka warinayo ibnu cumar haweenaydii isu qurxisay iyo zahro ahayd iyo wixii warkii isaga ahawa xadiiskaas waay macnaha xadiiska marka dariiq kaleeto ayuu keenayaa oo ibnu jariir tafsiirkiisa kusoo saaray cabdurasaaqna tafsiirkiisa ku soo saaray bisanadin saxiix oo cabdullaahi bni cumar uuna nebiga ka warinaynin xadiiska ee wuxuu ka warinayaa can kacbi alaxbaar ariiqaana cabdullahi bni cumar saalim baa ka warinaya wiilkiisii saalim saalim can kacbi alaxbaar saas wey dariiqa marka naafic ee can rasuulilaahi odhanay can ibni cumar can rasuulillahi odhanaya waxaa ka xoog badan buu leeyahay ibnu kaiir dariiqa saalim can ibni cumar can kacbi alaxbaar saas daraaddeed bu wuxuu leeyahay leanna wuxuu leeyahay saalim ibni cabdillaah iyo naafic mowla ibni cumar markay ibnu cumar isku qabtaan waxaa xoog badan buu leeyahay saalim baa rajaxan halkaa marka waxaa ka muuqata cabdullahi ibni cumar radi allahu canhu qisada israa'iiliga ah inuu ka qaatay kacbulaxbaar wabitaali waxaa sugnaanaysa inuu ka mid yahay saxaabadii riwaayaadka israa'iiliyaadka warin jiray mid ka mida wa hadday taasi sugnaato marka xadiidku xukmi rafci ma yeelanayo marka leanna waxaa suroobi karto ixtimaal xoog badan ah in uu xadiidkani kacbul axbaar ka soo jeedaba oo cabdullahi bni cumar kacbul axbaar inuu ka qaatay ba dhici karto khaasatan waxaynu sheegnaybaa in uu bisanadin saxiix ka sugan yahay afarka laftiisa can kacbi laxbaar saas saasman mar hadday taas sugnaato kacab alaxbaarna ka sugnaado cabdullaahi bni cumarna raggii wax ka qaadan jiray uu yahay ixtimaal xoog badanoo meesha waxa soo gelaya odhanaya aharkani waxaa dhici karta inuu israa'iil yahay ixtimaalkaas hadduu meesha soo galana lama goyn karo lama jasmin karo xadiidku inuu marfuucun xukman yahay warka murtidiisu waxa weeye xadiidku waa yacni waxa weeyaan mawquufnimadaasi ma dhaafsiisnaa xukm rafci ma laha saas man markaana daciif buu noqonaya man ayib waa xadiidka odhanaya khalaq allahu lfirdowsa biyadihi amaa lafdiga kale oo ah yani waxa weye khalaqa jannata cadnin biyadihi oo firdows aan la dhihinay jannatu cadnin ayada waan soo sheegnay sheekh albani caleyh raxmatullahi inuu daciifada aad ugaga hadlay meelaha uu kaga hadlayna horay baynu ugu sheegnay darsiga hore wuuna wada daciifiyey dhammaan taa intaan kaga gudubno waa laga maarmi karaa oo labada xadiidba laa ajcalu saalixa duriyati man khalaqtuhu iyo khalaqa allahu lfirdowsa biyadihi labadaba waa laga maarmi karaa leanna muxuu u keensaday inuu sugo sifatulyadi sooma sifatulyadi inuu sugu macnaha u keensaday sifatulyadina qur-aankana waa ka daliil uga keenay xadiidkaa saxiixa ahee ku saabsan yani yani maxaajadii muusiya aadamna wuu u keenay marka kafawe waaba laga maarmi karaaba labadan xadiisu macnaha hadalkoodiiy warkoodu batayba ayb laakiin maadaama ay keeneen waa in macnaha waxa wax laga yidhaha wakadalika yaquuluuna fi jamiici asifaat markuu alimaam abu cuhmaan asaabuni caleyh raxmat ullah uu inoo asalkii sifaatka asalkaasi madhabka ahlusunnada markuu inoo qeexay tusaalena inoogu sameeyey oo sifatulyaddi miihaal ugu keenay buu wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo sidaas ayaa sifaatka kaloo dhan ay mareen macnaha sidaasaa lagu wadaya faqis calaa hada wey manaa inta kalena saa uun adigu uga qiyaas qaado wa kadalika sidaasoo kale sidaasi la mid ah ayay yaquuluuna asxaabuulxadiidku ayay yaquuluuna odhanayaan asxaabuulxadiidku fii jamiici sifaati sifaatka dhammaantood sidaasoo kale odhanayaan allatii sifaadkaasoo nasala uu soo degay bidikriha sheegiddeeda uu ku soo degay alqur'aanu qur-aan kusoo degay oo waradad ay ku soo aroortay bihi yani sifaadka sheegiddooda alakhbaaru axaadiistii ay ku soo aroortay axaadiistii alsixaaxu ee saxiix ahayd sifaadkaas ah macnaha min asamci kucad maqal ah sifaadkiibuu tirinaya min asamci maqalka ah waalbasari aragga ah waalcayni isha ah waalwajhi wejiga ah waalcilmi cilmiga ah ogaanshaha ah waalquwati awoodda ah waalqudrati iyo qudrada ah karidda ah waalcizati iyo qalabada ah waalcadamati iyo weynanka waxbaa meeshaas kutubta qaar ba sdoma marsa laakiin sifaadkuunbuu tirina waaliraadati doonitaanka iyo waalmashii'ati doonitaanka waalqowli odhahda iyo waalkalaami hadalka waalridaa raadi ahaanta ah waalsukhti iyo cadhada ah walxubbi jacaylka ah iyo walbuqdi nacaybka ah waalfaraxi faraxa iyo waaldaxiki qosolka ah iyo wahayriha iyo intaa waxaan ahayn min hayri tashbiihin sidaasay odhanayaan sifaadka oo dhan qaacidadaasay marinayaan lasoo sheegay min hayri tashbiihin ekaysiin la'aan lishayin shay ay ekeysiyaan oo min dalika sifaadka ka mida bisifaatilmarbuubiina kuwa rabbiga loo yahay sifaadkooda ay u ekaysiiyaan almakhluuqiina ee la abuuray iyagoon u ekaysiinaynin sifaadka kuwa rabbiga loo yahee la abuurtay kuwaas sifaadkooda iyagoon u ekaysiinaynin macnaha ayb macnaha waxa weeye sifaadka oo dhan sidaasay marayaan sifaadkiibu marka tusaalayaal ayuu macnaha miihaal soo qaaday ama qur-aanku ku soo arooray ama xadiistu ku soo arooray ayb sifaadkaas saddex qaybood baa loo qaybiya culimmadu u qaybiyaan ifaadka qaarkood waxaa lagu magacaabay culimadu yihahdan asifaat اdaatiya la yidhahda sifaat اdaat baa la yidhahdaa waana sifaadka tusaya macaanida alle u sugan subxaanahu wa tacaala horayna weligii ugu sugnaa gadaal dambena weligii u sugnaan doona kuwaasi sifaat اdaat baa la yidhahda sida maalan sifatu alxayaa oo kaleeto sifatu alxayaat yani nolosha iyo cilmiga iyo qudrada iyo samciga soo ma basarka cilmiga quwada qudrada cizada cadamada yacni waxa weeye kuwaasoo dhan kuwaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waa sifaat sifaat daatiya la yidhahdaa sifaat daatiya layihahda sifaat daatiya marka la macnaheedu waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala yacni lam yacni muusan ka zuulin weligiiba inuu ku tilmaanaa weligiina ka zuuli maayo inuu ku tilmaaman yahay saas macnaha weligii allihii ilaahi subxaana wa tacaala sifatu alxayaa wuu lahaa wuxuu lahaa sifatu alcilmi sifatu alqudra sifatu samci sifatu albasar ilahi waa lahaa subxana wa tacala ifaadka waxaa loo yaqaanaa asifaat adaatiya ayaa la yidhaahdaa macaanidaasi yani azaliga ee abadiga ah ayay ku tusaysaa macnaha qaybta labaad asifaat alficliya sifaatka la yidhahdo waana sifaadka ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa ku tacalluqda way markuu doonana ilaahay samaynayo markuu doonana uusan samaynayo mashiiadiisii iraadadiisiyay ku xidhanta maalan sifaatkaasi waxa weeyaan sifaatu alafcaal markii lagu yidhaahdo istiwaha oo kaleeto iyo nusuulka oo kale iyo macnaha waxa weeyaan carshigu ka saramaray ka saramariddaas soo degitaanka uu aan u tegi doonno iyadana sugan imaanshaha uu imaanayo lifasli alqadaa faraxa oo kale addoonka toobaddiisa uu ku farxayo qosolka oo kale laba ninoo isdilo haddana jannada wada galay ilaa akhirihi yacni waxa weye sifaatkaasi waa sifaatu alafcaal baa la yidhaahdaayo alla markuu doonana mashii'adiisa iyo doonidiisa ku xidhanta markuu doonana wuu samaynaya markuu doonana ma samaynayo saas way macana sifaat alafcaal baa la yidhahdaa ayib sifaat alafcaal ayaa la yidhahda oo maalan alla subxaanahu wa istawaa cala alcarshi marka la yidhi istawaa cala alcarshi marka la yidhi waa sifatu ficligu allah subxaanah wa samaawaadka iyo dhulalka markuu samaawaadka abuuray kadib buu uma istawaa cala alcarshi baa la yidhi nusuulka alla subxaana wa tacaala markuu doonuu soo degayaa xilliguu doonuu soo degayaa xilliyada nusuusta ku kusoo aroortay waa wax mashii'adiisa iyo doonidiisa ku xidhan sifo weligeedba soo jirtay maaha sifo weligeedba uun mehe waa sifo alla subxaana wa tacaala markuu doonana imaanaysa markuu doonana uusan rabbi subxana wa tacaala samaynin wey macnaha sifaat afcaal baa la yidhahdaayo ayagaasi waxaa la yidhahdaa sifaat alafcaalka sidaan meelo kaleeto waa ku sharaxnay aaxaaddoodu waa xaadi laakiin jinsu lficli waa asli saasaa la yidhahda saas manaa aaxaaddoodu yani waxa weeyaan maalan aaxaadda waxaa laga wadaa markaasi ficilkaa alla uu samaynayaay wax sii jiray meehe waa wax markaa uu samaynaya laakiin alla samaynta iyo inuu wax abuuro inuu wax sameeyo inuu wuxuu doono uu samayn karayo jinsi baa la yidhaahdaayo sifadaa asal ahaan weligeed ba wuu lahaan jiray weligiina wuu lahaan doonaa asalka sifaatu lafcaalka asal ahaan iyo jinsi ahaan waa azali waana abadi laakiin aaxaadda markii mid mid la yidhaahdo iyo nooca marka la yidhaahdo xaadis bay noqonaysa oo xaadis wax weeyaan allah subxaana wa tacaala maalan maala sifatu lkhalqi oo kale kasoo abuur ka soo qaad sifatu lkhalqi oo kale ka soo qaad allah subxaana wa tacaala weligii kamuusan zuulin inuu khaaliq aha kamana zuuli doono inuu khaaliq noqon doono laakiin abuurka bini aadamka uu abuuray ama makhluuq mucayana mar uu abuuray abuuristaasi mana sii jirin mana soo jiri doonto mana sii jiri doonte waa abuurka halkaa maruu ku egyahay xaadid waay marka markaasuu yimid waxyaalo badan horuu abuuray waxna haddaa abuurkoodu jira waxna dib baa laga abuuri doonaa aaxaad ahaan iyo mid mid marka la yidhaahdo iyo nooc ahaan waa xaadid oo wakhtigii ilaahay ku talagalay buu samaynaya oo imaanayaan laakiin sifada asalkeeda iyo jinsigeeda ilaahay subxaana wa tacaala weligii waa ku sifaysnaa sifaadka qaybtooda saddexaadii waxa weeyaan kuwa sifaadka sifaatul lafcaalka kutubta qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa kaloo lagu itlaaqa asifaat likhtiyaariya qaarna saana waa la dhahaa macna qaybta afraad saddexaad baan dhihi lahaa waa sifaatka qaybta loo yaqaano asifaat alkhabariya sifaat alkhabariya la yidhahda saas macana sifaat daadna qaar baa ku itlaaqa sifaatka khabariga waxa weeye waa sifaadka uun siday noo soo gaadheen in uun maqal ay kugu soo gaadhaan mooye wax si kale lagu keeni kara maaha ah, waxaa la yidhahdaa yuctamadu fiiha cala mujarad maqal aad maqashay iyo nas kuu sheegay keliya mooye si kale laguma ogaan karo si kale laguma keeni karayo macnaha taa unbaa la cuskanaya taana waxaa la leeyahay yani waxa weye markii ay sii sharxayaan culimmada sida iyo kayrkood yani sifaadkaas alla subxaana wa tacala waa sifaatka aan lenahay sifaat khabariyaa la yidhahda alla subxaana wa tacaala marka lagu tilmaamayo lama yidhaahdo waa gabal ilaahay ka tirsan laakiin sifaatka kuwa ay isku magaca yihiin makhluuquna leeyahay kuwa marka la fiiriyo waa kuwa aan u naqaano xubnaha u naqaano xagga makhluuqa marka la fiiriyo xubnaa la yidhaahda oo maalan yani gacanta iyo wejiga iyo maalan waxa weye isha iyo kuwaasi waxa weeyaan iyo farta waa kuwa xubnaha la yidhahdo markii makhluuqa dhankiisa la fiiriyo waa qayb ka mida makhluuqa xaggiisa laakiin alla dhankiisa marka la fiiriyo sifaadkiisa lama dhihi karo waa gabal ama waa xubin ilaahay ka tirsan saas maana lama dhihi karo limaada lianna sideedaba gabal iyo xubin ilaahay subxaanahu wa tacaala uma soo aroorin laa culimmadii salafka walaa nusuusta kuma soo aroorin in bacdi iyo jusi ama ilaahay loo sugo ama laga anfiyo waxyaalaha noocaasoo oo kalean in laga gaabsada fiican oon la sii dhexgelin marba haddayna salafka ka soo aroorno adiga inaad tidhaahdo male iyo waa leeyahay toona ma ah keliyata uun markay doonayaan culimmadu inay dadka fahansiiyaanoo si fiican ugu caddeeyaan sifaatka khabariga maxaa la yidhahdaa baa waxay leeyihiin sifaadka khabariga ah kuwa ay isku magaca yihiin oo magaca wadaagaanoo makhluuqa dhankiisa ah waa kuwa loo yaqaano xubnaha ama gabal ruuxa ka tirsan laakiin alla markii la yidhaahdo isaga dee gabal iyo xubin lama dhihi karay saas manaa leanna waxaa ka wada dhaxaysa bini aadamka gacantiisa tan makhluuqana gacan baa la yidhahda ta ilaahayna gacan baa la yidhahda waa soo sheegnay ka alla sifadiisana weji baa la dhahaa ta makhluuqana weji baa la yidhahda laakiin makhluuqa markaan ka hadlayna waxaan leenahay wejigu waa xubin ka tirsan waa gabal ka mida gacanta markaan ka hadlayno makhluuqa waxaan leenahay waa gabal ka mida waa juz ka tirsan laakiin alla wejigiisiiyo gacantiisa miyaan dhihi karnaa waa gabal ka mida maya ma dhihi karno ma dhihi karno taama yani wax way lama dhihi karayo keliya macnaha culimadu markay caddaynayaan unbay macnaha sidaa u sharxaan saas way macnaha marka sifaatka saddexdaa qaybood bay culimmadu u kala qaadaan oo yani waxa weye lilbayaan iyo caddayn ahaan loogu kala qaadaya macnaha wakadalika sidaasoo kale yaquuluuna waxay yidhahdaan ahlulxadiidku asxaabuulxadiidku fii jamiici sifaat sifaatka dhammaantood allatii taasoo nazala uu soo degay bidikriha alqur'aan uu ku soo degay sidaasoo kale yidhahdaan oo way sugaan ayagoon tashbiih iyo taxriif iyo takiif iyo midna ku samaynayn oo waradad ay ku soo aroortay bihi isaga alakhbaaru alsixaaxu ee saxiixa sifaatkaasoo min alsamci maqalka walbasari aragga walcayni isha walwajhi wejiga ah walcilmi ogaanshaha walquwati yani waxawey taagta ah walqudrati karidda ah walcizati halabada iyo adkaanta ah walcadamati weynanka ah waliraadati doonitaanka walmashii'a waa isku macnahu isku macna dhowyihin walqowli odhahda walkalaami iyo hadalka ah waalridaa raalli ahaanta ah waalsukti cadhada ah waalxubbi jacaylka ah waalbuqdi nacaybka ah waalfaraxi iyo faraxa iyo wadixki qosolka iyo waqayrihaa kuwaa waxaan ahayn sifaadkaas sidii gacanta oo kaleeto aan soo marnay saasoo kale u sugaan macnaha ayb min hayri tashbiihin shabihid la'aan bay sugaan oy sidaas yidhaahdaan lishay-in shay ay ku shabahaan oo min daalika arrinkaa sifaadkaa ka mid a bisifaati almarbuubiina kuwa rabbiga loo yahay sifaadkooda ay ku shabahaan taas iyagoo samaynayn wey manaa almakhluuqiina ee la abuuray marbuubiintu waa makhluuqii macnaha kuwa rabbiga loo yahee la abuurtay ee makhluuqa iyagoon sifaatkooda ku shabahaynin oo ekaysiinaynin ayay sugayaanoo sidaasay odhanayaan saas la soo sheegay ee xaggaa hore aan kaga soo hadallay bay u sugayaanoo u sheegeen bal iskaba dhaaf yantahuuna way ekaanayaan asxaabu fiihaa sifaatkaa dhexdeeda waxay ku ekaanayaan ilaa maa shay bay ku ekaanayaan qaalahu uu yidhi allahu alle uu yidhi tacaala korhay oo wa qaalahu uu yidhi rasuuluhu rasuulkiisu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh min hayri ziyaadatin ziyaado la'aan calayhi maagaa korkiisa ayna ku siyaadinayn ah, ayagoon waxba ku siyaadinayn walaa idaafatin iyo ku darid la'aan ilayhi maagaa ayna waxba ku darin iyagoon waxna ku daran idaafadu macnaa waa inaad wax ku darto wax u idaafayso ka dabageyso walaa takyiifin iyo kayfiyeyn la'aan lahu maagaa ayna kayfiyeynayn walaa tashbiihin iyo shabihid la'aan oo ekaysiin la'aan walaa taxriifin iyo leexin la'aan ayna leexinayninoo macnihii ilaahay ugu talagalay ayna ka leexinayn rasuulkiinu sal ly slam uga qastay walaa tabdiilin iyo bedelid la'aan walaa takhyiirin iyo doorid la'aan doorin la'aan walaa isaalatin iyo zuulin la'aan lilafdi alkhabari khabarka lafdigiisa zuulin la'aan cama ha walaa isaalatin iyo zuulin la'aan lilafdi alkhabari khabarka lafdigiisa la zuuliyo camaa shay xaggii laga zuuliyo tacriifuhu ay garanayso alcarabu carabtu ay garanayso lafdiga carabtu sidii ay u isticmaali jirtay macnahay taqaanay macnaha oo uu ku tusayo iyagoon ka leexinayn oon ka duwaynin saas manaa ka zuulinayn saas manaa maalan carabta luqaddii carabta ee uu qur-aanku ku soo degay nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi uu ku hadli jiray axaadiistu ku timid shareecada asalka u ah kelimadan markii la yidhaahdo maxay ka fahmi jireen kelimadan maydadkii luqadan asalka u ahaa kelimadan maxay ka fahmeen daahirkaa laga fahmaye ee fahamka u soo degdegaya fahamkaa mayna lafdiga khabarka ka zuulin jirinoo meel kale umayna wadi jirin saas wey macanaa leanna waxa way markii la yidhaahdo maalan bal yadaahu mabsuutataani ah, khalaqtu biyadaya samiicun basiirun luqadii carabiga ahayd ahaydee fasiixa ee asalka ahayd waxaan macaanida iyo sifaadka ahayn laga fahmi maayo macnaha marka laga fahmaye daahirkae ka muuqda ee dadkii luqada asalka waa ah ay ka fahmeen taa ka leexin maayaan oo ka duwin maayaan oo lafdiga ka zuulin maayaan saasuu ka wada macna walaa isaalatin iyo zuulin la'aan lilafdi alkhabari khabarka lafdigiisa la zuuliyo camaa shay xaggii laga zuuliyo tacriifuhu ay garanayso alcarabu carabtu ay garanayso waa dadkii carabiga yaqaana wey oo watadacuhu carabtu ay dhigayso calayhi korkiisa ay dhigayso tadacu ay dhigayso calayhi korkiisa ay dhigayso macnaha ay ku xambaarayso wey manaha macnaha ay ku xambaaraysa ku fasirayso macnaha macna ahayn macnaha waxa wey inaan laga zulimi ayb ama tacriifuhu alcarabu carab yani siday garanaysay oo watadacu ay dhigayso calayhi korkiisa ay dhigayso bita'wiilin kuma zuuliyaan walaa isaalatin lilafdi isaaladaasi ku tacaluqaya bita'wiilin leexin kuma zuuliyaan munkarin oo la diiday la inkiray ayb tawiilka waa inagii soo sheegnayo markii uu macnaha waxa weeyaan uu yahay sarfu lafdi can daahirihi bilaa daliilin waxaa la yidhahdaa taxriif ama ta'wiil faasid ah markuu yahay sarfu lafdi can daahirihi lidaliilinna waxaa la yidhaahdaa waa ta'wiilka saxiixa wey markaas saas man haddaba waxaa ka wada bimacnaa ta'wiilkan bimacnaa taxriif buu ka wada inuu taa ka wadana waxaa kutusaya wuxuu bita'wiilin kuma zuuliyaan lafdiga khabarka ah carabtu siday taqaanay kama zuuliyaan meeshii ay dhigtay iyo wixii ay dul saartayna kama zuuliyaan bita'wiilin ta'wiil sababtii kuma zuuliyaan ta'wiilkaasoo munkarin la diiday yustankar buu ii dhigayaa laakiin idinma qornaan u malaynaya looma baha ayb munkar yustankar oo la inkiro way maanaa wayujruunahu lafdiga way dureeriyaan cala aldaahiri sidaa ka muuqata korkiisay ku dureeriyaan daahirka waxa weeye sidaa ka muuqata macnaha ka muuqdae fahamka u soo degdegaya ayay ku wadaanoo ku dureeriyaan ayib saasay ku dureeriyaan macnaha yaani waxa weeyaan tii horey la mid tahayoo lafdigu macna haddii lasii raacraaco oo wax la raarraadiyo oo laga yaabo inay yaani waxa weye qarsoonaan karo oo u baahan qariino iyona waa leeyahay lafdigu macno markii sidaa loo yidhaahdaba soo degdegayo oo fahamka usoo degdegayana waa leeyahay macnaha fahamka u soo degdegaya lafdiga marka ugu horraysa laga fahmayo ayaa waxaa la yidhaahdaa lafdiga daahirkiisaasaa ladhaha saas man ayib marka taas wey wayujruunahu way dureeriyaan oo way ku wadaan weeye lafdiga cala aldaahiri sida korkiisa ka muuqatay macnihiisa ka muuqday soo degdegay macnaha soo degdegaya fahamka usoo degdegaya macnahaasay ku wadaan ayagoon leexinin oo meel kale la aadin wayakiluuna way tala saartaan cilmahu cilmigiisana ilallaahi ilaahay bay u tala saartaan tacaala kurahaya wayakiluuna lafdiga khabarka laga hadlay cilmigiisa ilaahay bay u tala saartaan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wayakiluuna way tala saartaan cilmahu ogaanshihiisa ilallaahi allay u tala saartaan tacala korhay wayuqiruuna way qiraan biana ta'wiilahu lafdigaasi fasiriddiisu iyo xaqiiqadiisa laa yaclamuhu ma uu oga ila allaahu alla mooye cid kale ma ay oga kamaa ahbara allahu siduu awl la warramay can ilraasikiina kuwa xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay siduu ka warramay annahum iyagu yaquuluunahu inay leeyihiin fii qowlihi tacaala buu kaga warramay waalraasiquuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila ululalbaab ah, qoladaaba siduu ilahi ka sheegay subxana wa tacala waalraasikuuna kuwa xididdaystay filcilmi cilmiga ku xididaystaoo ku xeel dheeraaday yaquuluuna waxay yidhaahdaan aamanaa waan rumaynay bihi kaa la soo sheego aamanaa bihi bihida waxay ku dhacaysaa muxkamaatun ah, maxay aayaddii ah, minhu aayaatun muxkamaatun wa ukharu mutashaabihaat labadaba muxkamka iyo mutashaabihaba labadaba waan rumaynay kullun mid kasta oo muxkamka iyo mutashaabihaba min cindi rabbina rabbigana agtiisuu ka ahaaday kan iska cad ee la garanayo ean garanayno macnihiisa iyo ka aanaan garanayninee mutashaabiha labaduba ilaahay agtiisay ka ahaadeen wamaa yadakaru mana waana qaato ilaa ulul albaabi kuwa caqliyadoodu fayow yihiin mooye caqliyada fayow kuwa u saaxiibka ah kuwa unbaa waana qaato wax qaato wey macnaa sifaadka lafdiga ay ku soo arooreen sida laga fahmaye ee ka muuqatee daahirkiisa ah kama leexiyaan kamana beddelaan buuri cilmigiisana ilaahay bay u tala saartaan cilmigaa marka ilaahay loo tala saaranayo ee ay qirayaan alla cid aan ahaynoo og ma jiro waa kayfiyada cilmigeeda waay laba arrimood baa meesha ku jira midi waxa weeyaan waa lafdiga macnaha laga fahmayo luqaddii carabiga ee qur aanku ku soo degay marka la fiiriyo midna macnaha lafdigu ku tusayo kayfiyaduu u yaallay waay shayga ay ilaahay cilmigiisa u daynayaanuyna faragelinin ay ka aamusayaan waa sifadan kayfiyadeeda wey sifada macnaheeda maaha sifada macnaheeda waa la yaqaanaa oo alkayfu macluum waay waxaan dhihi laha macnaha waxa weya alistiwaau macluum dheh ah, alistiwaau macluum waa la yaqaanaa sifadan waa sifo la garanayo oo istiwaah waa la yaqaana luqatulcarab buu macluum ku yahy alistiwaau macluum laakiin shayga ay cilmigiisa ilaahay u daynayaan muxuu yahay waa kayfiyada sifadu u taallo waalkayfu majhuul waay saas macana waa meesha ay qoladan mufawidada ah qolo waxaa jirta la yidhaha mufawida ahlu tafwiid niman la yhahda jira mufawidadu waa nimanka qaba ilaahay sifaadkiisa macnahoodaba lama yaqaanaba samci iyo basar iyo sifaad waa leeyahay laakiin sifaadkani samci iyo basar iyo qudro iyo xayaat iyo yacni waxa weyaan istiwaa iyo nusuul iyo wax laga fahmayo oo macno a ah maba jiraba haddaad tidhaahdo wa kaana allahu samiican basiiran iyo wa kaana allahu hafuuran raxiiman waa isku macnay qabaan wax macnoo laga fahmay ma jiro wa kaana allahu casiizan xakiiman waa isku macno wax macno oon ka fahmayna ma jire macnona ma garanayno kayfiyana ma garanayno nimanka waa nimanka la yidhaahdo mufawidada la yidhahda waana qolada uu leeyahy shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat waa min shari yani waxa weeye anwaaci ahli alfiraq walilxaad buu leey kuwa macnaa waxa wey alfiraq dawaa'ifta luntay nimanka qowlkooda ugu shar badan yahayan buuli leanna waxaa ka laasimaya qur-aanka in badan oo ka mida inaan macnihiisaba la garanaynin sifaadka qur-aanka ku soo aroorhay sooma far badna maa min aaya qur-aanka intiisa badan marka la khatimayo ilaahay sifadiisa magaciisa lagu khatimayo magackiisaoo sifo xambaarsan haddii la yidhaahdo waxaa magacyo ku soo arooray qur-aankao dhan macnahoodaba lama yaqaanaba soo in badan oo qur-aanka ka mida macno la-aan kusoo dhici maayaan saas manaa saas daraadeed waxaa leeyahay waa min shari bal shar anwaaci ahli lfiraq walilxaad sidaas macna shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi kuley qowlkooduna waa qowlalka ugu xun wey macnaha marka si aadan taa ugu qaadanin cilmiga la leeyahay ilaahay bay u tala saaranayaan ma aha cilmu yani waxa weye sifada maaha sifada macnaheeda ma aha ee waa cilmu lkayfiya taana horaan usoo sharaxnay walaa yukayifuun oo macnuhu uu yahay sifadan kayfiyadeeda lama yaqaano maxaa yeele daatadii lahaydna oo allah subxaana wa tacaala lama yaqaano oo macnaha waxa weeye qaabkay u taal lama garanayno noomana sheegin rabbigii sifadan iska lahaa sifadiisu kayfiyaday u taal rasuulkiisuna nooma sharxin salawatu rabbi wasalaamu caleyh si kale lagu ogaan karana maba jirta marka macnaha sifada waa qiraynaa laakiin kayfiyadaa diiday sifo walba waa saas sifada gacan la yidhahdo maalan sifatul waa la yaqaanaayo luqada carabiga gacan waxa lagu yidhahda waa la yaqaanaa laakiin ilaahay sifadiisu qaabkay u taalla miyaan garanaynaye gacantiisu maya taasaa marka ilaahay loo tala saaranaya cilmigeeda loo daynaya macnaha sida raasikhiintuba ay yidhaahdeen saas daraaddeed baa su-aal baa in badan laisweydiiya waxaa la yidhahdaa sifaatku sidoodaba ma muxkam baa mise waa mutashaabih waa su-aal muxkamna lama dhihi karo waa mutashaabihna lama dhihi karo laa budda min atafsiil waa inaad tidhaahdo alsifaat min xayu alkayfiya waa waa mutashaabih ilahay mooda cid kale og ma jirto min xayu almacnaa mutashaabih ma ahee waa muxkam oo ruux kastoo luqada carabigaa garanaya markii la yidhaahdo allah subxaanah wa tacaala waa samiic oo waa basiir oo macnaha wax weye xayun wey oo waa qayuum macnaha wuu garan macnaha dhankeeda marka la yidhaahdo sifadu waa muxkam ama kayfiyada dhankeeda marka la yidhahdo sifaadku waa mutashaabi oo dhanka kayfiyada ilahay umbaa garanaya subxana wa tacala saas mana wayakiluuna way tala saartaan ah, ah, asxaabuulxadiidku cilmahu lafdigaasi khabarka cilmigiisa ayay tala saartaan ilallaahi allay u tala saartaan tacala kore oy u daayaan wey mana allay u salimaan wayuqiruuna way sugaan biana ta'wiilahu lafdigaasi xaqiiqadiisa lafdigaas sifada xambaarsan sifadaa xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda laa yaclamuhu ma uu oga ila allahu alla mooye cid kaloo ogma jirto kamaa sida ahbara uu warramay allahu alle can iraasiqiina uuga warramay kuwa ku xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay annahum iyagu yaquuluuna inay leeyihiin fii qowlihi tacaala waalraasiquuna fi lcilmi fii qowlihi buu ku yidhi alla uu ku sheegay Ah, fii qowlihi buu kaga warramay uu yidhi tacaala korhaye uu yidhi waalraasiquuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bihi kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila uli lalbaab aayaddaasi marka waxaa ku cad dadku waa waa laba qaarna yani waxa weeya aayaadka mutashaabiha abay ah raacraacaan kuwaasi waa dawaa'ifta iyo dadka lunsan wey meelaan loo dirsanin bay galaan waa kuwii ay salafku ka degi jireenoo uu cumar edbiyey oo raggii macnaa waxaweye yani waxaweye dawaaiftan taatay iyo bilowgoodii siday ku bilowdan saaseh ragna ilaahay waa ammaanayoo waa raasikiintaasoo mutashaabihana way rumaynayaan oo maxay mutashaabiha ku rumaynayaan mutashaabiha waxay ku rumaynayaan cilmigiisoo ilaahay u daayaan muxkamka iska cadna waxay ku rumaynayaan waa qaadanayaan waa fahmayaan waa ku camalfalayaan kii laga qariyey oo cilmigiisa ilaahay khaas la noqdayna ma raaraadinayaane way ka gaabsanayaan duuduub bay u rumaynayan saase man ayb taasoo kale w marka ariiqada yani waxa way asxaabu lxadii wayashhadu way qiraan ahlu lxadii halkaas dabcadan wuxuu ii qoray hadal kaloo dheer baa meesha ku jira ma aqaano in idiin dabcadan ninka la yidhahda abulyamiin almansuuri uu leeyahay hadal buu meeshaa soo gelinaya aniga tayd aan ku qornayn ma aqaano in idiin qorayahay oo uu mualifku leeyay wa aayaatu alkitaabi wa ahbaaru rasuuli asaxiixati almuniira annaatiqa bihadihi sifaat wahayriha kaiira idin qoray ah. ayb wuxuu leeyahay markuu sifaatkii sheegay miaalana u sameeyey oo qaar ka mida soo qaatay buu wuxuu ku leeyahay nusuusta kutusaysiiyo axaadiista kusoo aroortay way farabadanta lakin waan iskaga gaabsanayna manaa wuxuu yihi wa aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisa wa ahbaaru rasuuli rasuulka axaadiistiisa sal alay wasalam alsaxiixati ee saxiixada ah almuniirati ee ifinaysa annaatiqati ee ku hadlaysa hadlaysa ee macnaha wax caddaynaysahay bi haadihi sifaati sifaatkaa ku hadlaysahay iyo wa hayriha sifaatka keyrkeedba ku hadlaysahay kaiiratun waa fara badanta aayaadka iyo axaadiista sugan ee sifaatka aan sheegnay iyo kuwo kaleba sheegaysahay ee ku hadlaysahay waa badan yihiin buuri yatuulu wuu dheeraan buuhi alkitaabu kitaabku wuu dheeraani biixsaa'iha koobiddeeda haddaynu dhanahno aynu aayadaha iyo axaadiistaa wada keenno kitaabka inugu dheeraanbu ya ah, wadakara wuxuu sheegay a wadakara miidun qoray halkaa ya wa dikri itifaaqi a'immati almilla diinta culimmadeedii yani itifaaqoodii iyo ijmaacoodii sheegiddiisa iyo wa culamaa'iha ummadda culimmadeeda itifaaqoodii calaa sixati tilka alakhbaar ah, waxaad tidhahdaa wa dikri itifaaqi xagga horey ku cadfan tahay oo waxa weeyaan bi sifaat kaiiratun yatuulu lkitaabu biixsaa'iha biixsaa'i haada ku cadafo wa dikri itifaaqi a'immati almilla iyadana kitaabku waa ku dheeraanaya oon sheegno wa culamaa'iha iyo culimada ummadda sheegi yacni a'immadooda iyo culimmadooda iswaafaqidooda sheegiddeeda ay isku waafaqeen calaa sixati tilka alakhbaari akhbaartaasi saxiixinimadeeda akhbaartii alwaaridati ee soo aroortay bihaa sifaadka ku hadlideeda ku soo aroortay arrintaa sheegiddeeda iyadana kitaabku waa inugu dheeranaya saas way macnaha macnaha waxa weye yatuulu alkitaabu biixsaa'iha wa bidikri itifaaqi a'immati almillati wa culamaa'iha saasuu hadalku isugu xidhaya macnaha haddaynu idhaahno aynu nusuustii sheegno culimmada iswaafaqintoodii axaadiistaa isku waafaqday akhbaartaana aynu sheegno warku waa inugu dheeranaya wa akaruhaa axaadiistaa badankeed mukharajun mid la saaray weeye bilasaniidi saxiixati xaal ay wadato fii kitaabi lintisaari kitaabkaasaan kusoo saarnay bu axaadiistaa inteeda badan kitaabkaasaan kaga hadalnay bu waa kitaabkaynu sheegnayo imaamka kitaab weynoo uu lahaa wey manaa oo manaa aad moodo inuu kan ka soo gaabiyey wa shartunaa buu yidhi shardiganagu wuxuu ahaa fii wali hada alkitaabi kitaabkan bilowgiisa shardiga aan dhigannay wuxuu ahaa alikhtisaaru gaabin buu ahaa kitaabka inaan gaabinaan soo markaan soo bilaabaynayba sidaasaan shardi ka soo dhigannay iyo waliqtisaaru gaabsi calaa adna almiqdaari qadar midka ugu hooseeya inaan ku gaabsanno inaan dheereeno hadalka badinna ma ahayn qiyaasta ugu hoosaysa iyo qadarka ugu hooseeya inaan ku gaabsanno sidaasaan shardi ka soo dhigannay buui duuna aliktaari badin la'aan biriwaayati alakhbaari axaadiista warintooda aan ku badinno wa dikri asaaniidiha iyo asaaniiddeedoon sheegno alsaxiixati ee saxiixada aan ku badinno cinda naqalati alaathaari aathaarta kuwa soo guriya agtooda saxiixada ku ah wa musannifii almasaaniid iyo masaaniidda culimmada asaniftay oo aliftay asixaaxi ee saxiixa alkibaari ee waaweyn macnaheed waxa weeye intaasi qasadkiisu waxa weeyaanu in uu ka jawaabo haddaad sifaadkan sheegtay maxaad u dabadhigi weydeen nusuus fara badan iyo aayado qur-aana iyo axaadiis iyo wuxuu leeyahay shardigeennu saas ma ahayn shardiganagu wuxuu ahaa kitaabkan dhexdiisa aan dhigannay alikhtisaaru gaabin buu ah iyo waliqtisaaru gaabsi calaa adnaa miqdaarin qadar midka ugu hoosay inaan ku gaabsanno duuna alikhaari badin la'aan biriwaayati alahbaari bisababi riwaayati alahbaari aan ku badinno ah yani badinta waxaa keenaysa biriwaayati alahbaari ahbaarta warinteeda wa dikri asaaniidiha saxiixa iyo asaaniiddeeda saxiixa oo la sheego taasaa macnaha badnidabadinta keenaysa asaaniidda saxiixa yaa laga sheegaya marka can naqalati alaathaar baa laga sheegaya axaadiista iyo aathaarta kuwa soo guuriyey iyo muxadisiintii soo guurin jiray iyo wa musanifii almasaaniid baan ka sheegaynaa xaggooda saas macnaha yaani masaaniidda kutubta ama axaadiista la isnaadiyey ama kutubta masaaniidda ah kuwa alifay wa musanifii almasaaniid masaaniidda waa kutubta yani saxaabi walba xadiidkiisa hal meel isugu geynaysa ayaa masaaniid leh sida musnadu axmed o kale musnad abyacla iyo kuwa macnaha ayib wa musanifii almasaaniid culimada masaaniidda aliftay ee macnaha waxa weeyaan yani saniftay xaggooda aan ka soo guurinayno asixaaxi masaaniiddii asixaaxi ee saxiix ahayd alkibaari ee waaweyneyd taa marka waa iskaga gaabsanayna macnaha mualifu le wayashhadu waxay qirayaan buu uhi ahlulxadiii ahlulxadiid waxay qirayaan oo wayactaqiduuna ay ictiqaadinayaan ana alqur'aana qur'aanku kalaamullahi hadalka ilahay inuu yahay wa kitaabuhu kitaabkiisii inuu yahay wa waxyuhu waxyigiisii inuu yahay wa tanziiluhu kuu alla soo dejiyay inuu yahay soo dejintiisii inuu yahay hayru makhluuqin mid aan la abuurin inuu yahay bay qirayaan ama hayra makhluuqin midaan la abuurin xaal uu yahay buu soo dejiyey waman ruuxii qaala yidhi qaala yidhi bikhalqihi qur-aanka abuuristiisa ruuxii yidhaahdo qur waa makhluuq yidhaahda oo wactaqadahu sidaa ictiqaadiya fa huwa isagu kaafirun weye gaal weye cindahum asxaabuulxadiid agtooda gaal buu ka waalqur'aanu qur'aanka alladii qur'aankaasoo huwa isaguba kalaamullaahi ilaahay hadalkiisa ah wa waxyuhu iyo waxyigiisii ah huwa kaasi alladii kii wey nazala uu soo dejiyey bihi isaga jibriilu jibriil uu soo dejiyey cala arasuuli rasuul korkiisa uu kusoo dejiyey sal ly slam qur'aanan xaalo uu yahay carabiyan oo carabiya ah, luqadda carabiga ah liqawmin baa loo soo dejiyey yaclamuuna liqowmin buu usoo dejiyey yaclamuuna wax garanaya bashiiran xaal uu yahay buu rasuulkaa korkiisa kusoo dejiyey rasuulkaa laga xalaynaya bashiiran xaal uu yahay buu kusoo dejiyey rasuulkaasi mid digaya bashiiran mid bishaaraynaya oo dadka raacay kitaabkaasoo qaatay u bishaaraynaya ilahay naxariistiisa jannadiisa ugu bishaaraynaya wa nadiiran mid digaya xaal xaaluya rasuulkaas kitaabkaa cidda diiday isagoo u digay kamaa sida qaala uu yidhi caza wajalla wa inahu qur'aanku la tanziilu rabbi alcaalamiina uunka rabbigood soo dejintiisii waay nazala waxaa dejiyey waxaa la soo degay bihi isaga alruuxu ruuxdii al amiinu ee aaminka ahaa ee la aaminay ayaa la soo degay calaa qalbika qalbigaaga korkoodu korkiisu kula soo degoo kusoo dejiyey litakuuna inaad ahaato daraaddeed buuna kuugu soo dejiyey min almundiriina kuwa diga mid ka mida bilisaanin buu kusoo dejiyey carabiyin oo carabi ah mubiinin oo cad marka wa huwa qur'aankaasi alladii kii weeye ballaqahu uu gaadhsiiyey alrasuulu rasuulku uu gaadhsiiyey sal lay waslam ummatahu ummaddiisa uu gaadhsiiyey qur-aankaa ilaahay ku hadlay jibriil ka soo qaaday nebi maxamed soo gaadhsiiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh nebiguna midkii uu dadka soo gaadhsiiyey ummadda uu soo gaadhsiiyey kamaa umira sidii loo amray bihi nebiga kamaa umira sidii nebiga loo amray bihi kaas tabliiqaasi fii qowlihi tacaala loogu amray yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika rasuulow gaadhsii waxa lagugu soo dejiyo rabbigaa lagaaga soo dejiyey dadka gaadhsii baa layihi fa kaana wuxuu ahaa alladii kii ballaqahum uu gaadhsiiyey biamri illaahi ilaahay amarkiisa uu ku gaadhsiiyey tacaala korahay amarkii alle uu amray ka uu dadka ku soo gaadhsiiyey nebi maxamed wuxuu ahaaday kalaamahu ilaahay hadalkiisii buu ahaa caza wajalleh hadalka ilahay buu ah wa fiihi kaa dhexdiisa ayuuna qaala yidhi nebigu sal lla lay wasaslam atamnacuunanii ma iga reebaysaan an uballiqa inaan gaadhsiiyo kalaama rabbii rabbigii hadalkiisa inaan gaadhsiiyo an uballiqa lian uballiqa wey yacni si aan u gaadhsiiyo kalaama rabbii rabbigee hadalkiisa si aan u gaadhsiiyo dadka ma iga reebaysaanoo may difaacaysaan wey saas maana xadiidkaasi waxa weeyaan waa xadiid abu daawuudii ay soo saareen fii sunanihi tirmidi sidoo kaleeto wuxuu yihi waa xadiidun hariibun saxiix ibnu maajah sidoo kale isagana sunanka darimi isagana sunankiisa imaam axmed musnadka xaakimna ku soo saaray wuu saxiixiyey alimaamu dahabina uu ku waafaqay min xadiidi jaabir bni cabdillaah wuxuu yidhi kana nabiyu sal lay waslam yacridu nafsahu cala annaasi bilmowqif nebigu sal lay wasalam naftiisa wuxuu u bandhigayay dadka mowqifka marka la joogo maalmaha manaasigta xajka lagu jiro oo xajka laysugu yimaado ayuu qabaaisha iyo dadkaa soo xajiyey buu naftiisa nebigu u bandhigayay sal lay waslam waa yani qabla alhijra intuusan hijroonin markaasu wuxuu ku lahaa alaa rajulun yaxmilunii ilaa qowmihi faina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii ma jira nin iqaata oo dadkiisiiyo qabiilkiisa ii qaata yacni waxa weeyaan heshiis ila galo inaan meeshiisa dhulkiisa intaan tago meeshaasi macnaha inaan idifaaca oo xooggiisa iyo xoolihiisiiyo ugu difaaca nin noocaasoo kalea mehelaya yacni waxa weeye salaadiintii iyo ugaadsyadii iyo qabaa'ishii baa jooga markaasuu leey war arrintaasi iga qaata maxaa yeelay quraysh way i diideenoo waxay ii diideen in aan rabbigay hadalkiisa dadka gaadhsiiyay ii diideen xadiidku marka waa xadiis saxiix quraysh waxay ii diiday inaan hadalka rabbigay dadka gaadhsiiyo ujeeddadu marka maxay tahay an uballiqa kalaama rabbii kalaama rabbii waa qur'aanka nebigu wuxuu ku sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh inuu yahay kalaamu rabbi hadalkii ilahi subxana wa tacala inuu yahay saas wey macana ayib wa huwa isagu qur'aankaasi alladii midka weeye taxfaduhu ay xifdisan tahay asuduuru laabuhu ay xifdisan yihiin qur-aanka hadalka ilaahay ehe ilaahay ku hadlay jibriilna ka soo qaaday nebi maxamedna sal alay waslam dadka soo gaadhsiiyey waa midka laabta ku jiro laabta lagu xifdisan yahay oo watatluuhu ay akhrinayso alalsinatu carabyaduna ay akhrinayaan oo wayuktabu la qorayo fi lmasaaxifi yacni masaaxiiftana lagu qorayo wey kayfa maa tusurifa si kasta oo loo gediyaba biqiraa'ati qaari'in loogu tasarufo mid akhrinaya akhrintii loogu tasarufaba wa lafdi laafidin mid ku hadlaya hadlidiisa loogu tasarufaba wa xifdi xaafidin mid xifdinaya xifdigii loogu tasarufaba wa xayumaa tuliya meel alla meeshii lagu akhriyaba wa fii ayi mowdicin meel kasta oo quri'a lagu akhriyo oo wa kutiba la qoro fii masaaxifi ahli lislaami islaamka dadkiisa masaaxiftooda lagu qoro wa alwaaxi sibyaanihim caruurtooda looxyadooda lagu qoro iyo wakayriha wixii la mida kulluhu dhammaantii kalaamullahi wey waa hadalka ilaahay casa wajal hayru makhluuqin midaan la abuurin wey faman zacama ruuxii sheega annahu isagu makhluuqun inuu makhluuq yahay fa huwa kaasi kaafirun way mid kufriyey billaahi ilaahay buu ku kufriyey allihii alcadiimi ee weyna waa gaalba islam maaha inuu gaal yahay maxaa kutusaya markhaatigeeda waa ka marka a'immadii buu ka keenaya culimmadii salafka ridwanullahi calayhim wuxuu yidhi imaamku samictu waxaan maqlay buu yidhi alxaakima baan maqlay abaa cabdilaahi alxaafi ahaa abaa cabdilaahi alxaafid waa ninkaan soo sheegnay shuyuuqdiisa taqriiban ninkii u weynaa wey aan soo sheegnay abaa cabdillaah moxamed ibni cabdillaahi ibni moxamed ibni xamdawayhi annaysaabuuri alimaam alxaakim ibnubayic ibnubayic ninkii yani lahaa weye mustadraga iyo kutubta badan lahaa wey macnaha ayib caanka ah marka in badan buu ka wariyaa saan horeyba usoo sheegnay aaaarta iyo axaadiista uu ku keenayo kitaab can ariiqihi in badan ka wariya samictu waxaan maqlay buuhi alxaakima abaa cabdilaahi alxaafida yaquulu isagoona samictu waxaan maqlay abalwaliid baan maqlay xasaan ibnu muxamed ahaa isagana imaam xaafido almustadrak calaa saxiixi muslim buu leey yaquulu isagoo le baan maqlay samictu waxaan maqlay alimaama abaa bakrin ahaa muxamed ibnu isxaaq ibna khusayma ahaa yaquulu isagoo leh ibnu khusayma waa imaam laima w imaam laima saaxibu kitaabi tawxiid iyo saxiix ibnu khusayma yani waxa wey kitaabkii xadiidka ahaa imaamkii caanka aha wey macnaha yaquulu isagoo le waa min asxaabi alwujuuh fi lmadhab ashaafici ah, madhabka shaaficiga ah. min asxaabi alwujuuh buu ka mid yahay yaquulu isagoo le baan maqlay alqur'aanu qur'aanku kalaamullaahi hadalka ilahay wey hayru makhluuqin midaan la abuurin wey faman qaala ruuxii yidhaahda ina alqur'aana qur'aanku makhluuqun waa mid la abuuray fa huwa kaasi kaafirun waa gaal billaahi ilaahay buu ku gaaloobay allihii alcadiimi ee weynaa laa tuqbalu nala aqbali maayo shahaadatu markhaati furkiisa la aqbali maayo walaa yucaadu la booqan maayo in marida hadduu xanuunsado walaa yusallaa lagu tukan maayo calayhi korkiisa in maata hadduu dhinto walaa yudfanu la aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta xabaalahoodana lagu aasi maayo yuftataabu towbad baa la weydiini ah, waxaa la dhihi towbadkeen ka soo noqo fa in taaba hadduu soo noqdo fadaaka wey markaas war ma yaalleht hadduu gaalnimadii ka soo noqdo iyo qur-aanku waa makhluuq warkaa hadduu ka soo noqdo arrintu waaba dhammaatayba wa ilaa hadduu ka soo noqon waayo duribat waa la dhufan cunuquhu luquntiisa ah, luquntaa lagu dhufanaya qoortaa loo casaynayaayo waa la dili wey macnaa riddatan baa loo dilaya mana yani gaalnimaa loo dilaya saas masalada intaa uu kaga hadlay wayashhadu ahlulxadiid laga soo bilaabo ilaa halkaan soo gaadhnay wuu sii wadi doonaa waa mas'alada caanka ku ah yani waxa weeyaan masala yani waxa wey alqur'aan ama waxay caan ku tahay hadda isagu qur-aankuu ka hadlay laakiin mas'aladu kalaamullah kalaamullah guud ahaanba bay ka hadliyeen macnaha wax waxbay ku saabsantah waa sifo ka mida ilaahay sifaadkiisa sifatulkalaam ha ahaatee qur-aanku sifadaas ilaahay ee sifatulkalaam ah weeyaan laakiin sifatulkalaam qur-aanka waa ka gudaweynta sifatulkalaam qur-aanka waa ka gudaweynta sifadii ilaahay subxaana wa tacaala yacni weeyaanoo qur-aanku waa kalaamullaahi mas'aladaasi sifada ilaahay ee sifatulkalaam guud ahaan ama gaar ahaan qur-aanka waxay ka mid tahay masaa'isha dooda adag ay ku dhex martay ahlu sunnaha iyo firaqda kaleeta ee dariiqa sunnada ka leexatay waana masalo quruuntii taqriiban dhexe waxaan dhihi lahaa quruuntii qarnigii labaad qarnigii saddexaad baan dhihi lahaa culimmada sunnada dhib badan uu ka soo gaadhay oo qaarkood loo laayay oo qaarkood loo xidhay oo saasay macnaha masaladu marka waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay sifo la yidhahda sifatu lkalaam oo sifatu lficli ah aaxaadeedu asalkeedi iyo jinsigeeduna alla subxaana wa tacaala sifo azali ah sifatu lkalaam oo alla uu leeyahay markuu doonuu hadlaa rabbi subxana watacaala hadalkiisuna sawdna waa leeyahay xuruufna waa leeyahay waa madhabka ahlusunna waljamaca wey hadalka alla subxaana wa tacaala qur-aanka halkan inoo yaallana bisawtihi waxaan dhihi laha yani wax weye yani waa xuruuftuna waa alla hadalkiisi sawt uu malagu maqlayana rabbi waa ku hadlay xuruufna waa u soo dhiibay malagga malakul jibriil baa qur-aankii soo qaaday nebi maxamed buu ugu keenay bisawtihi wa xuruufii buu ugu keenay nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa soo gudbiyey ummadduusaa ku soo gaadhsiiyey qur-aanku marka sidan uu u yaallo buu ku yahay hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha laa xuruuftiisaan makhluuq ahayn walaa macaanidiisaan makhluuq ahayn walaa macaanidiisaan makhluuq ahayn labadaa midkii mid uun ku sheega inuu makhluuq yahay waa ninkaa la haystee laleeyahay waa gaal macna qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay yahay oo uusan makhluuq ahayn isla aayaad qur-aanka ka mid ah ayaa kutusaya fara badan oo loo daliishadaa macnaha waxaa ka mid ah maalan aayadda hadduu imaamku uu keenay oo kaleeto aayad kastoo qur-aanka ka midoo kutusaysa soo dejin kutusaysa waxay ka mid tahay aayaadka loo daliishanayo inuu qur-aanku ilaahay subxana wa tacala hadalkiisa yahy waxaa ka mid a ah maalan weliid ibnu muqiira markii uu yidhi in hada ilaa qowlu lbashar qur-aanku hadal bini aadan mooye wax kale ma aha allah subxaana wa tacala muxuu ku yidhi sa usliihi saqar Ah. jaraaimta saqaro lagu gelinaya waxaa ka mid a ah qur-aankiibuu ku sheegay inuu hadal bini aadan yahay saas manaa waa nas waxaa ka mid a ah maalan wa kallama allahu muusa takliima alle wuxuu la hadlay muuse la hadlid mastarku waa mu'akid wa takliima waxay yidhaahdaan haddii ficilka laga dabageeyo masterkiisoo mu'akid ah majaas buu meesha ka saaraa ixtimaal iyo majaasi wax meesha geli karoo dhan baa laga saaraya manaa la hadlid xaqiiqiya buu ilahi muuse iyo allah subxana wa tacala muuse la hadlo ayib waxaa ka mid a maalan alaa lahu alkhalqu waalmru alla abuurkana isagaa iskale amarkana isagaa iskale waa laysku cadfay u fiirso cadafkana luqada carabiga asalkeeda sida la yaqaano alcadfu yaqtadi almuhaayara la yidhahdo labada shay laysku cadfay waa kala duwan yihin khalqigii alla markuu sheegay buu wuxuu dabadhigay amarkiisii dabadhigay labadaba anaa le buu leey amarku marka khalqiga maaha amar iyo khalqi isku mid maaha amarka ilaahay waa amarka kawniga ah ee adduunka uu ku maamulay iyo amarka sharciga ahee rususha usoo dhiibaya khalqiguna waa intaa wixii ka baxsano waa makhluuq waxaas makhluuqaadka iyo amarkiisu marka waa kala duunya amruhu waa kalaamkiisa iyo hadalkiisa wa khalquhuna waa makhluuqa wa marka seebaa amarkii uu makhluuq ku noqon kara ilan qur waa min amri illaah amarkii iyo khalqigiina aayaddu waa kala duuday seebaa marka qur-aanku waa makhluuq say ku iman kartaa wey aayaddu nas waxay ku tahay inuu qur-aanku uusan makhluuq ahayn ee quraanku uu yahay sifa ilaahay subxaana wa tacaala oo macnaha wax weeyaan alle iska leehay nusuus fara badan baa ku soo aroortay oo ay ka mid tahay maalan yani wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ilaa hadalka ilaahay uu ka maqlo yani badbaadi baa leh nabadgelye si ayb ama salafka ridwan ullaahi calayhim ijmaac bay ahayd saxaabada taabiciinta a'immadii waaweynaa waa laysla ogolaa inuu qur'aanku yani waxaweye bixuruufihi wa macaaniihi inuu ilaahay hadalkiisa ahaa way isla waafaqsanaayeen ijmac bayna soo gurinayaan culimada salafka ridwanullahi calayhim waxaa ka mid a maalan abu saciid addaarimi markuu kitaabkiisa radda aljahmiya iyo naqdiga labadaba naqdigana wuu ku keenay abu saciidin addaarimi camr bnu dinaar bisanadin saxiix wuu kaga warinaya camr bnu dinaar waa macnaha waxa waa taabicigu wuxuu yidhi adraktu asxaaba annabiyi sal lay waslam faman duunahum mundu sabciina sana yaquuluuna allahu alkhaaliq wamaa siwaahu makhluuq waalqur'aanu kalaam ullah minhu kharaja wa ilayhi yacuud wuxuu yidhi taabicigaasi waxaan soo gaadhay buu yidhi asxaabadii nebiga iyo intii ka dambaysay ka sokaysay bu toddobaatan sano laga soo bilaabo buuri iyagoo dhammaantood leh allah khaaliqa wax abuura wey wixii isaga ka soo hadhayna waa makhluuq qur-aankiis aankuna waa hadalkii ilaahay alluu ka yimid oo ka soo fulay isaguna ku noqonay isagu ku noqonay macnaha waxaa laga wada waxay tilmaamaysaa axaadiista qaarkood waxaa ku soo arooray qur-aanka aakhiru zamaanka in la rafcin doono ilaa hal aayad ayna dhulkaba kaga hadhinba macnaha ilayhi yacuudu taasay macnaha tilmaamayaan ayb afarkaasi wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan muxaqiqu wuxuu leeyahay waa saxiixu lisnaad weeye camr bnu dinaar waa ka sugan yahay buu leey bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay wa a'immatu ddiini kulluhum muttafiquuna cala ma ja'a bihi alkitaabu waassunna waاttafaqa calayhi salafu اlumma min ana allaha kallama muusa takliima wa ana alqur'aana kalaamu اllahi munazlun hayru makhluuq wanusuusu اla'imati fi dalika mashhuuratun mutawaatira xata ana abalqaasim altabari alxaafid lama dakara fi kitaabihi sharxa usuuli sunna maqaalaati الslf wاlأimati fi اlusuul dakara man qaala alqur'anu kalaam اllahi hayru makhluuq wa qaala fahaؤulaaءi hamsumiئaة وhamsuuna nafsan aw akar min altaabiciina wاlأimati اlmardiyiin siwa الصaxaabati cala اkhtilaafi اlacsaar wamudiyi الsiniina wاlأcwaam wa fiihim naxwu min miئaةi imaam miman akhada الnaasu bqowlihim watadayanuu bimadaahibihim walow اshtaqaltu binaqli qowli ahli اlxadiiث labalaqad asmaa'uhum uluufan buuri yani waxa weye wuxu li shekhu ibn taymiya aleyh raxmat ullah culimmada yacni diinta dhammaantood waa culimada waaweyn wey waxay isku waafaqsan yihiin wixii kitaabku la yimid sunnadu la timid culimmada salafkuna isku waafaqeen oo ah alle inuu muuse la hadlay qur-aankuna hadalka ilaahay inuu yahay xagga ilaahay laga soo dejiyey makhluuq inuusan ahayn a'immada hadalkooda iyo nusuustooda arrintaa ku saabsanna waa caam buu yidhi waana mutawaatir oo wax arlada ka badan wey ilaa alimaam abulqasim atabari waa laalakaai wey alimaam laalakaa'i ayuu ka wadaa fii kitaabihi sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca kitaabkiisaasuu wuxuu ku sameeyey fasal uu arrintaa kaga hadlayo markaasu wuxuu soo guuriyey khalqi aad u fara badan oo culimmadii salafka ka mid a ah oo dhammaantood isku raaceen inuu qur-aanku hadalkii ilaahay yahay makhluuqna ahay markuu soo tiriyey ayuu wuxuu yidhi magacyada aan kuu sheegay waa shan boqol iyo konton naf wey oo taabiciintii iyo a'immadii ka dambeeyey saxaabadii mooyaane taabiciintii a'immadii ka dambeeyey wakhtiyadooduu kala duwanaayeen sannado kala gedisan waxaa ku jira buu leeyahay shan boqol iyo kontonka ilaa boqol imaam oo raggii aqwaashooda la qaatay oo ummaddu ku dayanayso la raacaya ka mid a boqol a'ima ah baa ku jira macnaha ayib oo dadku hadalkooda qaateen madaahibtoodana ay ka diindhigteen shan boqol iyo kontonka markuu tidhi buu wuxuu yidhi haddii aanan ka baqaynin inuu hadalku igu dheeraadana kumanyaal baan tirin lahaa buui kumanyaal a'imadii salafka ah ayaan tirin lahaa buui oo dhammaantood ku tegey qur-aanku inuu hadalkii ilaah yahay makhluuq ahayn bal wuxuu ku daray alimaam abulqaasim ilaalaka'i wuxuu ku daray ruuxii yidhaahda waa makhluuqna inuu gaal yahay bay isku waafaqsanayenwaana taas uu ibnu khusayme kasoo guuriyey imaamku isla hadalkaasoo kale waxaa soo guurinaya isagana ijmac noocaasoo kale ah abu nasrin assajzi fii risaalatihi yani waxa ila ahli zubayd Ah, ila ahli zabiid risaaladiisaasu isaguna waa risaalo uu ugu talagalay baabkaba ka alifayba saas man risaaladaas risaalat lxarfi wasawdna macnada waxway qaar baa ku itlaaqa laakiin waxa weye risaaladaa wuxuuba kaga hadlayba sifatulkalaam baa ugu badan shaaficiyadu inta badan wuxuu ku radinaya ashaacirada ayib waxay isku casri ahaayeen isagana ninka la yidhaahdo abu cumaan asaabuni iyo abu nasrin sajzi isku waqtiyey ahaayeen aar boqol iyo afartan iyo afartii buu dhintay isagana kana afar boqol iyo afartan iyo sagaalkii buu dhintay saas maanaa isku waqtiyey taqriiban ahayd isaguna wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi waاtafaqa almuntasibuuna ila الsunna biajmacihim cala anahu غayru makhluuqin وأن القائل بخلقه كافر فأكثرهم قال إنه كافر كفرا ينقل عن الملة culimada oo sunnada u nisba sheegata waxay isku waafaqeen oo ijmac ku yihiin qur-aanku inuusan makhluuq ahayn ciddii tidhaahda qur-aanku waa makhluuqna inuu gaal yahay intooda badanna waxay qabaan gaalnimadaasi inay tahay midii diinta lagaga baxay oo kufrun duuna kufrin ma kufrun naaqil can ilmilla waay limaada wuxuu leeyahay sifo ilaahay buu inkiray sifada oo la inkirana daatadoo la inkiray la midta ninkii daatada inkirana yakfur halkaasuu macnaha marinaya adii masaladu marka masalo nooca weeyo a'immada salafku ridwaanullaahi calayhim in badanoo ka mida waa ka sugan tahay ruuxuu yidhahdo qur-aanku waa makhluuq gaalaysiintiisa macnaha ayib <coughs> saas daraaddeed baa ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa ka odhanaya ishtahara can a'immati salafi takfiiru man qaala alqur'aanu makhluuq wa annahu yustataab fain taaba wailaa qutil caam bay ka ahayd salafka aqwaashu yani waxa weeye a'immadooda ruuxii sidaas yidhahdo qur-aanku waa makhluuq gaalaysiintiisu iyo in la yidhahdo war toobadkeen hadduu toobadkeeni waayana markaa la dilo arrintaasi arrin caanay ka ahayd aimada salafka agtooda ridwaanullaahi calayhim jamiican ayib laakiin meesha iyadaa arrin baa u baahan inaan baraarujinno arrintaasi waxa weeye ruuxu hadduu yidhaahdo ilaahay qur'aankiisi iyo hadalkiisu waa makhluuq ama qur-aanku waa makhluuq cinda aimati salaf way takfiirin jireen hadalkooda saasuu ku soo laakiin waa inaan isla markaa haddana kala qaadno hadalkaas itlaaqa ah iyo markii mucayan uu ku saabsan yahay ruux mucayana ah markuu ku saabsan yahay waa in la kala qaado oo ruuxa mucayanka ah takfiirintiisu xataa hadduu hadalkaa ku hadlo waa in loo fiiriyo dawaabitii takfiiru lmucayan oo ahayd maalan yani waxa weye istifaau shuruud iyo intifaau lmawaanic saas macana yani waxaan saa u leenahay haddaan sideedaba aan aqwaasha ahlulcilmiga iyo qawaaciddiya usuusha dawaabideeda aan la raacinin marar badan waxaa dhacaysa in ahwaada loo isticmaalo hadalladii meesheedii meelaan ahayn la dhigo oo mas'aladii marka ay ka hadlowdo meesha la yidhahdo taxqiiqulmanaadka inay ka hadlowdo sax qaacidadu waa sax laakiin meeshan aad ku fadhiisiinaysiiyo shakhsigan aad saartay ama maanic baa jira ama sharti baa muntafi ah sidaas daraaddeed baa sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay imaamu axmed caleyh raxmatullah oo ka mida raggii ugu adadkaa mas'aladan oo qabay ruuxii yidhahdo qur-aanku waa makhluuq inuu gaal yahay buu qabay imaam axmed cali raxmatullah haddana maca daalika madaxdii waagaas qaadatay ee weliba isaga raggii xidhay oo cadaadiyey oo culimmada laayey oo qaar macnaha dhibaatada u geystay calashaani qur-aanku waa makhluuq dhaha madaxdii nooca ahaa imaam axmed wuu u ducayn jiray ilaahay buu dambidhaaf u weydiin jiray nimankii macnaha maamuum iyo nimankii reer bani umeye macnaha waxa madaxdii waqtigaa jiray hadday gaalo yihiin oo acyaantooda imaamu axmed uu gaalaysiinayo ilah u dembi dhaaf miyuu dhihi laha muusan dhehen saas man marka yani waxa weye itlaaqa takfiirka iyo waxaa kala gedisan yani waxa weye takfiirulmucayanku waa kala gedisan isagoo qabay ficilka ay samaynayaan in lagu gaaloobayo oo diinta lagaga baxayo uu caddayn jiray yuu haddana ashkhaastooda imaam axmed caleyh raxmatullaahi muusan takfiirin jirin bal ilahay buu dambidhaaf weydiin jiray shekh ulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah meelo badanoo majmuucalfataawa ka mid uu kusoo guuriyay arrinta ayadaa waxaa ka mid a ah maalan mujalladka labiyo tobnaad sabcada afar boqol iyo siddeetan iyo siddeed mar kasta uu ka hadlayo alcuduru biljahli iyo takfiiru lmucayanna in badan buu soo qaataa shekhulislaam ibnu taymiya mowqifkii imaam axmed uu iska taagay madaxdu markii ay muctasilo noqdeenoo fikraddan ay qaateen oo wuxuu dhihi jiray waa lagu gaaloobi oo takfiirkooda wuu itlaaqi jiray laakiin ashkhaasta muusan takfiirin jirin ashkhaasta muusan takfiirin jirin bal waa u ducan jiray sidaasna waa sida madhabka ahlusunna waljamaca masaa'il laxkaam takfiirka iyo tabdiica iyo tafsiiqa iyo yani ilaaqa iyo tacyiinku waa kala gedisan qaacidadaasi waa qaacido muhim ah oo waayahan dambe in la fahmo runtii u baahan aan macnaa waxa wey axkaamta iyo aqwaasha ahlucilmiga iyo nusuusta meesheedii meelaan ahayn aan loo dhigin macnaa ayib masaladaa marka waxaa khilaafsan masaladaas ahlu sunnaha waxaa khilaafsan qolyo dhowraa ah khilaafsan waxaa khilaafsan nimanka la yidhaahdo muctasilada iyo jahmiyada oo muctasilada iyo jahmiyadu iyagu waxay yidhahdeen qur-aanku hadal ilaahay ma ahe waa makhluuq warkoodii waa caddaysteen waxay yidhaahdeen allah subxaana wa tacaala hadalkiisa wuxuu ku abuuraa makhluuqaadka mid ka mida dhexdiisu ku abuuriy markuu ku abuurana makhluuqaas ayaa ku hadlaya hadalkii oo makhluuq ah buu makhluuq kaleeto dhexdiisa ilahay ku abuuray makhluuqaasaa hadalkii ku hadlaya marka marka kalaamullaahi waa makhluuq bay dheh qur-aankuna waa makhluuq bay cadaysteen saas maana iyaga muctasiladii iyo jahmiyadii iyaga warkoodu halkaasay marsadeen oo waa iska waa qoladaas a'immadu ay ka hadlayaan oo laleeyahay waa gaalo oo ruuxuu yidhahdo qur-aanka waa makhluuq waa gaalo saas daraaddeed cabdullahi bin mubaarak wuxuu dhihi jiray naxnu naxkii yani waxa weeye kalaama alyahuud waalnasaara walaa nastaiic an naxkiya kalaama aljahmiyati buu dhihi jiray yani waxa weye yahuuddiiyo nasaarada hadalkooda waa sheegi karnaa laakiin waxa weeye nimanka jahmiyada la yidhaahda hadalkooda wax la sheegi kara mabahaba qubxigiisa iyo xumaantiisa wax la soo qaadi kara xataa maa saasuu dhihi jira mana raggii ugu adadkaabuu ka mid ah marka qola waa qoladaas qolyaha kale waa qoladan nimanka la yidhahdo ashaacirada iyo maaturidiyada oo iyagu laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa waay waa daahirka hadalkooda sida ka muuqda lianna waxay odhanayaan yani waxa weye alqur'aanu cibaaratun can kalaam illahi bay ku odhanayaan kalaamkana waxay odhanayaan bal qeexa marka la yidhahdo kalaamka waxay odhanayaan yani alkalaamu waa sifatu nafsiya waa sifatu daat sifatu daat sifatu daat soomayna soo baran sifatu daat macnaha waxa waa qudrada iyo xayaatada oo kale yacni sifo ilaahay daatadiisa subxaana wa tacaala min sifaati daat ka mid ah weeyaan kalaamku ayib amaa qur ina hor yaallaayay sidii muctasilada iyo jahmiyada way u bareeri waayeen inay yidhaahdaan waa makhluuq waxay qabaan qur-aanku bixuruufihi ma aha ilaahay hadalkiisa bimacaaniihi ma aha ilaahay subxana wa tacala hadalkiisa laakiin hadalkii ilaahay oo sifa daatadiisa sifaadka daatada ka mid a wixii laga fahmay baa la soo cabiray sifatu daat wixii laga fahmay baa lasoo cabiray yaa soo cabiray wey s-aasha yaa soo cabiray ciddii soo cabirta haddii la yidhahdo malakuljibriil baa soo cabirayna xuruuftan iyo macaanidan meesha taalla malakuljibriil baa iskale oo qur-aankii wuxuu noqonayaa hadal malakuljibriil hadday cid kale soo cabirtayna ciddii soo cabirta hala sheego makhluuqun buu imaanaya saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa culimmadu dhahaan khulaasada iyo mu'addaha ashaacirada mawqifkoodu waa uun muctasilada mawqifkeediiyo waxoogaa la yaro ree magaaleeye waay cibaarada unbay waxoogaa taliifiyeen cibaarada unbay yaro taltiifiyeen laakiin nihaayadu waxa weeyaan qowlu muctasila iyo qowlu lashaacira isku meel buu imaanaya maxaa yeelay sifatu daat haddii la yidhahdo maalan haddaad akhridaan kitaabkan la yidhahdo tuxfat lmuriidka sharxi jawharati tawxiid ibraahim albayjuuri haddaad akhridaan wuxuu ku leeyahay alkalaamu waxa weeyaan waa sifatu daat yani waxa weeyaan sifo wuxuu soo qaadanayaa hadalkii akhtal shicirkii akhtal nasraanigii ayuu soo qaadanaya markaasuu yani waxa weye aimatu salaf buu radinaya isagoo mujasimo iyo xanaabilo iyo waxsaasoo kalea ku sheegay qolada jahmiyada iyo muctasiladana wuu keenaya markaasuu wuxuu taqriirinaya madhabka ashaaciradu inuu yahay qur'aankan meesha yaalla kalaamullaahina lama dhihi karayo kalaam ilaahay ma ahana lama dhihi karayo war haddaad si kasta yeesho aadan waxba kala bixi karayn baa meesha ku qoray laakiin kutubta waaweyn markaad u noqoto si fiican u sharxaysa khulasadu waxa weeyaan alqur'aanu cibaaratun can kalaam illah madhabka ashaaciradu kaawa cibaaratu can kalaam illah markii la yidhahdo waxaa imaanaysa yaa cabiray man ilmucabir man ilmucabir waxay ku leeyihiin haddii hadalka ilaahay ee sifatu daatka ah haddii lagu cabiro luqa cibriyana waxaa la yidhaahdaa maaratay injiil haddii maalan yani luqadaa lagu cabirana tawreed haddii carabiye lagu cabirana waxaa la yidhaahdaa yani qur-aan baa la dhahaa laakiin waxa weeye shaygu waa uun mid eh wax kala gegedisan maaha wax xuruuf iyo sawdlana ma ah halkaasay maraya mudad mu'adahooda iyo warkooda adiga wuxuu ku dhammaanaya khulaasadiisi wax weyaan qur-aanku waa makhluuq waana qolyaha la radinayo ayay ka mid yihiin saas macnaa iyagii maturidadu maturidaduna waxay leeyihin iyaguna hadalkaa ku dhaho waxay yidhahdeen alqur'aanu xikaayatun can kalaam xikaaya iyo cibaara iyo warar noocaas oo kalea ah. inay dhiiradaan baa ficnayd sidaas qoladaas oo kaleeto ay yani waxway ganafka ku diiraan warkooda haba iska caddaadee maxaad u warwareegaysaaba yaa imaa inaad tidhahdo qur-aanku waa ilaahay hadalkiisii sidaas salafku ay ku tageen oo aad saa ku gaabsato si cad aad tidhaahdo makhluuq ma aha waa hadalka ilahay maa warkaa muctasilada iyo jahmiyada khariban inaad marto laakiin wax intaa u dhaxeeya oo manzila bayna almansilatayn ah warsaa la yidhahdo ma imaan karaya meesha waana mid ay isku dayaan ashaacirada iyo maaturidadu isku dayaan macna wa ama allafdu bilqur'aan halkaa inoo jiro hada wabillahi towfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi w saxbi